Barta barta diinta barta bulshay barta beedka geeya aswaatul khayr waxay idin soo gudbinaysaa nashiidadan barta barta diinta barta bulshay barta beedka geeya barta barta diinta barta bulshay barta bukhariga saaxiixeenka baara ubadka baadidiida bukhariga saaxiixeenka baara ubadka baadidiida barta barta diinta barta bulshay barta beedka geeya bulshay kaaca diinta barta buga qaata beere gaata bulshay baxsi baro baaro bararugo baararugo bixigaalkan booben madantii baadii dhururteen udur beereen baalayaadan Haween maadantii baad diruurteen cudur beereen baalayaadeen barta barta diinta barta bulsha barta beekagiya barta barta diinta barta bulsha barta beedkagiya bukhaariga saxiixka bara bulshakacaadin tabarta buga qaata biregata baxdida barcalwa barugo bixigala baadi dhurteen udur beeren baalayadan booben macdantii baadi dhurteen udur beeren maalintii baad diruurteen cudur beereen baalayaadeen barta barta diinta barta bulshay barta beedka geeya barta barta diinta barta bulshay barta beedka geeya barta barta diinta barta bulshay barta beedka geeya barta barta diinta barta kulshay barta beedka geeya barta barta diinta barta kulshay barta beedka geeya